saaxiibayaal idilkiin meel baad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal goran oo kale ayaad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho ma dhammaystirna farxadda gabadhaada haddii aadan u iibin dharka ciidda sanadkan ee najax stail najax stail waa nuurka gabadhaada mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal waa arbaco taarikhdan waxay ku beegantahay siddeedda februaayo sanadku waa labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka ogaal haddii ala yidhahdo oad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya maxkamadda ciidamada maamulka puntland oo saaka dil toogashaha ku fulisay rag ka tirsan kooxaha al-shabaab iyo daacish qaar ka mid ah madaxdii hore ee dalka oo diidan muddo kordhin la tuhunsan yahay inay meel marinayaan baarlamanka labada aqal ee dalka wadahadallo ay garwadeyn ka ahayd dowladda ethobiyana waxaa lagu soo warramayaa inay qarka u saaran yihiin inay burburaan taas oo lagu qabuujinayo caloodda colaadda ka taagan magaalada laascanood qodobada kalood maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya dad ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka masar iyo qalalaasaha ay ka dambeyso kooxda fallaagada ah ee m oo ku sii baahaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo qodobadaas iyo dabcan wixii hore nagu soo kordha barnaamijka ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan ogaal xubnihii joogtada ah ayaa qayb ka ah u diyaargaroob dhegeysiga barnaamijkeenna ogaal aaad waaya dhegeystayaal heeskaasina wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada yaan dhari kujiir iyo boron gubac ku liifsiiya abaalmarin iyo ku dhimo gaasida iyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gormago' ningegan iyo allow geed qaladay kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye god curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga doobay iniyo gebay ka laalaadso aamiin waayahay mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaawnay puntland ayaan ku bilaabeynaa maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka puntland ayaa saakii dul toogashaa waxay ku fulisay sagaal iyo toban nin saddex iyo toban nin waxay ka mid ahaayeen shabakad ka tirsan kooxaha al-shabaab iyo sidoo kale daacish marka laga soo tago saddex iyo tobanka ka mid ahaa al-shabaab iyo daacish lixda kale waxay ahayeen ayaa layidhi askar horey ee uga tirsanayd ciidamada puntland oo lagu helay dembiyo kala duwan dhammaan raggaasi sagaaliyo tobanka ah, waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah oo ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka puntland ay ku xukuntay markana qaar kamid ah ee madaxdii hore ee dalka ayaa waxay ka digayaan muddo kororsi ay tuhunsan yihiin inay wadaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyagoo ku tilmaamay tallaabadaasi inay horseedi karto xasilooni daro siyaasadeed bayaan wadajir ah oo ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen xilligan inaysan jirin baahi loo qabo muddo kororsiga waxayna sheegeen in dalku uu ku jiro xaalad degan oo aan loo baahnayn ayay yiraahdeen in muddo kororsi xilligan baarlamanku ay aqbalaan warqad qoraal ah oo kasoo baxday qaar ka mid ah madaxdii hore ee dalka ayaa waxay u qorneen sidatan waxaan aada uga xunnahay muddo kororsiga sharci darrada ah ee gudoomiyaha ee guddoonka baarlamanka federaalka labadiisa aqal ay ku howlan yihiin waxa ay andaro ah in guddoonka golayaasha sharci dejinta dalka u qaabilsan in ay sanadkoodii ugu horeeyey ay ku suntan yihiin in ay ku tuntaan dastuurka dalka muddo kordhin sharci darro ah waxay si toosa uga hor imaanaysaa ayaa layidhi qodobka lixdanaad ee dastuurka farqadiisa koowaad oo qeexiisa in muddo xileedka baarlamanku uu yahay afar sano ka bilaabato maalinta xilka loo dhaariyo sidoo kale waxay ka hor imaanaysaa ayaa layidhi qodobka koob iyo sagaashanaad oo si cad u qeexaya in muddada xilhaynta madaxweynuhuna ay tahay afar sano oo ka bilaabanaysa iyana maalinta xilka loo dhaariyo madaxweynaha dalka baahi hadda taagan oo loo qabo ma jirto wax kabeddelka dastuurka oo ujeedadiisu tahay muddo kororsi la sameysto maadaama guddiga dib oogista dastuurku ay ku guda jiraan sidii ay u qabyo tiri lahaayeen ama ay u dhammaystiri lahaayeen dastuurka qeybihiisa kala duwan wax kabeddelka dastuurka waa howl mug weyn mana aha wax u gaara xildhibaanada ee waa howl dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ay talo ku leeyihiin si waafaqsan ayaa layidhi qodobka boqol ee farqadiisa saddexaad ilaa iyo tobanaad waxay wax kabeddelka dastuurka wuxuu ansax noqonayaa markii afti dadweyne la qaabo waa markii afti dadweyne la qaado oo wax laga bedelo islamarkaana waxaa uu ku dabaqmaya ayaa layidhi baarlamanka iyo xukuumaddood in ay markaas ay iyagu meel mariyaan muddo kororsi sharci darro ah waxa ay horseedi kartaa dalka dib u dhac ku yimaada dowlad dhiska xasiloonida siyaasadeed iyo dagaalka lagula jira argagixisada dalka joogta haddaba waxaa nasiib darro weyn ah in guddoonka baarlamanka federaalka ee ku tallaabsado tallaabo shirqool ah oo ay rabaan ayaa layidhi in ay ku horjoogsadaan dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha kale ka dagaalaman dalka ayaa lagu yiri qoraalka madaxdan ay soo saareen waxaa kaloo qoraalka oo dheer lagu sii yiri waxaa kale oo weli inaga ee eh, inaga hormuuqda raadadkii iyo sidoo kale ee eh, rafaadkii aan ka dhaxalnay ayaa isku daygii muddo kororsiga ee dowladihii kuwan ka horreeyey ah dalka iyo dadka soomaaliyeed midnaba dan uguma jirta mana xamili karaan dhibka ka dhasha muddo kororsi sharci darro ah waa hubaal in dowlad dhiska dalka uu dib u dhac weyn uu ku imaan doono haddii aan laga fiirsan tallaabada ee la sameynayo warqadan waxaa ku saxiixan oo si wada jira ah warkan qoraalka u soo saaray madaxdii hore ee dalka waxaana ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cabdiweli maxamed cali gaas shariif eh, xasan sheikh aadan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dalka iyo sidoo kale cabduqaadir cosoble cali weli saxabiya logaal ayaad maqlaysaan qeyba horena waad dhageysanaysaane eh, markana ee eh, waxaa dhicisoobay amaba qarka u saaran inuu burburo wada hadallo ay dowladda etoobiya ay garodeyn ka tahay taasi oo ay ku dooneyso inay ku xaliso qalalaasaha ka taagan magaalada laasaanood ee xarunta gobolka sool shantii maalin ee u dambeysay waxaa jirtay dowladda ee eh, ethoobiya inay waday iskuday ay ku dooneyso in wadahadal la dhex dhinacyada somalilan iyo sidoo kale ee dadka deegaanka gobolada sool iyo sanaag oo dirir xoogan muddo bil ku dhawaada ah ay ku dagaalamayaan duleedka laascanood wadahadaladaasi waxaa garwadeyn ka ah dowladda ethoobiya waxaana ay kulamo ay kasoo bilaabeen hargeysa oo markii ugu horreysay kusoo degteen markii labaadna waxay yimaadeen magaalada garowe halkaasna waxay kula kulmeen odayaasha iyo waxgaradka ama isiimada guud ee beelaha dega sool iyo sanaag waxayna kala wada hadleen odayaashan sidii xal looga gaari lahaa laakiin odayaashu waxay sheegeen in somalilan ay gardaraysatay sooliisanaag loona baahan yahay marka hore xabadda in la joojiyo waxayna sheegeen in wadahadaladaasi ay u muuqdaan kuwo dhicisoobay haddaba eh, caaqil cabdirasaaq falaalug wuxuu ka mid yahay isimada ama waxgaradka gobolada sooliisanaag isagoo u warramay wariyeen xasan maxamed xuseen ayaa waxauu yidhi bismillahi raxmaan raxiim eh, asalaam adiyo dadaada iyo ummadda intii dhegaysatada eh, salaan ka bacdi eh, way jirtay eh, in aanu shir kula galay garowe wafti ka socda ethoobiya arrintaasna nimankaas waftigaahay waxay ku horreeyeen ogeysa hadisay soo mareen waxay yimaadeen garowe innagana halkaasay nagu ballamiyeen waanu tagnay Eh, waxay eh, noo soo jeediyeen eh, muhiimadeedu waa ahayd saddex qodob xabadda in la joojiyo ciidamada in la kala qaado iyo in wada hadal la bilaabo haye anagu sidoo dee cid weliba ogtahay tahay marna weerar maanu ahayn mm. xabad iyaduna waxay ahayd mid difaac ahee mid weerara ma ahayn waana lasoo weerarayay iyada oo nooc kasta oo hubka kamida ah naloo isticmaalayo ay ka maqan tahay diyaaradaha iyo misilska baclaha la yihahdo waaweyn ay ka maqan yihiin laakiin misil kaleba la isticmaalay mm-hmm. nimankaasi ay u isticmaaleen magaalada iyo dadkaba taa waxaanu kula jawaabnay anagu waxbadna ma fidayn haddana fidi mayno ilaa haddii aana lagu soo fidin marka macnaheedu diyaar baan u nahay xajoojinta qaadistana anagu ciidan la qaado ma hayno ciidankani meeshani waa dadkii deegaanka oo isdifaac ku jira wadahadalna inta diyaar baanoo nahay laakiin intaas nimankaasii ay ku jiraan deegaankaiyada ay ku jiraan wadahadal suurtagal ma aha mana macquuda ma noqonayso in wadahadal laga furo iyada oo qorigii iyo xabadii aynu ku saaran yihiin oo wax walba ay dee dhacayso suurtagalna ma noqonayso ah, eh, anagu intii aan isdii markaasi eh, waa nala qaakeen eh, waxaynala noqdeen bishii aanu ku nidi iyagiibaana ilaa hadeer wax laga sugaya wafdigan ka socda etoobiya garow aad kula kulanteen isimadiina keliya miyaad kulanka ku sugnaa mise waxaa jira dad idinka baxsanoo ama ha noqdaan madaxda puntland oo qeybka cashirka sunnada ah, iyo iyo guddigiisi shaqaynta ee s iyabaa kulanku ahaa puntland hmm. kamay ahayn shirkaa qayb kama ahayn iyadu siyaaro gaaraa ah u shirshireen anagu ma naqaan hmm. oo danahooda kala cadbashireen laakiin hawshan ssc ka taagan iyo gobolka sool puntland kulankeeda qayb kama ahayn sunnada iyo jidka saddex iyo soddonkaa qayb kamid ah mubaashirkaasi ka qayb galay inta loogu yeerayna intaa uunbaa ahayd cid kale oo cid kale oo door kulahayd ma jirin hal kulan keliya miy yeelateen saraakiishan etoobiya ka socday mase waxaa jira kulamo dhowr jir dhacay maya hal kulan baa haye waxba la iskuma khilaafin wuxuu marka la isku khilaafo baa wax maxaanku dhahdaa shirku dheeraadaa ama jiitamaa ama waktiyo kale la isugu soo noqdaa laakiin de shirkana ma dheeraan wax iska cad oo wax waliba ay cad yihiin bay ku ahaa mm-hmm. annaguna waxyaalo cadcad baanu la tagnay oo caqliga saliimka ahi uusan eh, diidi karayn eh, iyaguna niman wax kala garanaya ama dalka iyo deegaankaba yaqaan bay ahaayeen oo nagaba xogman hadday doonaan oo xog aan u dhimani aanay jirin waa qaateen markiiba wixii aan usoo jeedin Eh, waxay noo soo jeediyaan hade wixii macmuu ahaayo sida iigalasua ka dhacay way waxyaaba idiin soo jeediyen maxaa ka mid ahaa run ahaantii lama odhan karo waxaa soo jeediya waayo de wuxba qodob aan kuu sheegay bay ahaayeen mid walibana sidaa aan ku sheegay buu u dhacay eh, marka wax laisku soo celceliyey ama laisku khilaafsan yahay ma eh, jirtay saddex qodob ba inaga codsadeen iyaga oo aad inoo sheegta hadda marka ciidamadii in furimaha dagaalka eh, laga soo daabalo eh, iyo waliba iyagoo ciidamadii somalilan ay ku sugan yihiin laascanood inaysan wax wada hadala ah dhankiin aad geli doonin marka siday idinku muuqdeen markii aad shuruudahaas hor dhigteen eh, marka waxaan ku horeysiinayaa arintii haddii ay musuli gruubkiisa kula soo heshiiyeen inuu xabadda joojiyo horta xabaddii ma joogsan oo shalay dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay saakana xabadii bilaabatay sagaaladii bay soo gaadhay galabta casharkiina dib bay u bilaabatay iyagaana mar walba sidii iyaga dhaqanka u ahayd soo bilaabayay waxaa dheer waxay soo gelinayaan ciidamo farbadan farbadan bay intaa kusoo baabulayaan waxay teergaraynayaan habeen walba inay magaalada eh, korayaasha si guura ugu soo galaan mm-hmm. iyagoo soconaya marba waxay kusoo duldhacayaan bay difaacii magaalada eh, marka may hirgelin xabad eh, joojintii maantana waa maalintii saddexaad bay ahayd oo wadahadalkaas dee muusena ka hor bay saakeen waa maalintii shanaad ma maalintii afraad marka horta taasi maba hirgelinba xabadii weli waa socotaa wafdigan ka socda etoobiya markaad la kulanteen kulankii ugu horey aad yeelateen oo soo gabagaboobay ma waxaad ku ballanteen inaad kulanka la yeelataan may iyadu wixii aanu ku nidhi dee nimankan arinta marka wax la dhexdhexaadinayo cid is hayso baa la ysaga dabqaadaayo kulamada la isula noqnoqdaa markii hore xaggaasay ku horeeyeen iyo argeysa way soo wada hadleen annagana way noo yimaadeen waanu wada hadalay markaa dee tashigaasi iyagoo u yaallaa annagana nama oran kusoo noqonaynaa iyo madhadlaa soo noqonanaa horta marka hore de waa dhegeysi ina dhegeysto waxa ay qabto iyo sida waxa ay doonayso lascanoodda muddo maalmaha ayay deganayd wafdigan etoobiya ka socdana somalilan madaxdooda ayay la soo hadleen oo hargeysa kula kulmeen idinkii garow ayay idigu arkeen kulama dhacay dadaalay wadeen kadib dagaal haddana magaaladii dib kaga bilowday marka dadaaladooda wax muu u muuqdaa in eh, uu noqday eh, halbacad lagu lisay eh, waa run xaggaasay kulanka ka soo bilaabeen way soo wada hadleen sidaasoo sheegay annagana waa wada hadalay Eh, waxa uu laga hadlayay oo number one u ah waxa weeye in xabad joojin la sameeyo eh, sidaasuu sheegay xabad joojintii eh, ma hirgelin dhinacoodayna dhinaca muusena ka jaban tahay oo weli dee wataa xabadii socota oo aan ku sheegayo iyo dhaawacba ay jirto waxaanu is leenahay anagu dhinacayaga inaanu mar walba ilaalinayno xabadda oo aanan xabad bilaabayn haddii ay soo bilaabaanna iskacaabinna iyo ficlin mooyaane aanan weerar iyo dagaal kale soonna ku wadin iyadoo waxyaalo badan ay noo furan yihiin haddana waanu ka fikerinaynaa in maashii socoto ilaa iyo laga gaadayo deequusta marka arrintaas waxaa la odhan karaa ma haddaan waxba ka heli oo hada joojintii ay socon weyday wixii kalena halkaasayba de iyana ku hore saasaa u ahay marka ilaa iyo hadeer wax dambeyn doona ma naqaan laakiin arrintaasi waxay tahay ujeedadii ay meesha ka baxday oo nimankaasi ay meesha ka saareen nimanka waqooyiga ka yimid oo ciidamadan iyo maleeshiyadkooda meesha ku haysa uma socdaan axmed joojin iyo nabad soonna inaanay ujeedin baa dhegeystayaal wuxuu ahaa xaaqil cabdirasaaq falaal ugo oo ku sugan eh, laascaanood weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal markana hargeysa ayaan aadeynayaa shacab taageersan xukuumadda somalilan ayaa isugu soo baxay hargeysa waxayna ku baaqeen in la joojiyo qalalaasaha ka taagan magaalada laascaanood shacabkani waxay fariin u dirayaan dhinacyada dagaalamaya waxaana sheegeen in loo baahan yahay nabad lagu soo dabaalo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan layna cadiifadamayno idinla dareen baannay inla qadiyad baannay walaalayaa walaaladii baa tihiin iinaa siyaasiyiinta mabda'a iyo danaysiga intaraska siyaasiga u socda yaynaa ku milmin jamhuuriyadda reer somalilan iyo madaxdeedin waxaan u sheegayaa yaynaa cadifadaynin yaynaa dadka qoqobka iyo qabyaaladda iyo xiqdiga ka dhex wada xaaladda laascaarood yaynaa taageerin gacan bira aynu ku qabanno waxaan leeyahy somalilan guul cadowgeedu ha jabo waxaan leeyahay shacabka reer laascaanood waa somalilan anigu somalilan dhammaan somalilan marka waxaan leeyahay ninka xaggan ka dhintay ninka xaggan ka dhintaaba labadaba waa somalilan waa kugu dhimay ka dhimay baan leeyahay marka waxaan leeyahay somalilan ha noolaato shacabka reer laascanood iyo shacabka reer somalilan intooda kale waa dad walaalaa reer laascanood waxaan leeyahay innagaa isku dambayn doonna dadka argagixisada inagu soo duulayna berritoleba oo iska tegi doonaan ciidamada inaga sifayn doona shacabka reer somalilan iyo shacabka reer laascanoodna waxaan leeyahay iskuduubni mar walba aynu kaga dhegno walaalaheen baa tihiin waannu idin soo dhowaynaynaa meel kastay shacabka reer laascanood joogaan inta qaxday ee argagixisada ka carartay inta halkan joogtaba iyo inta laascanood joogtaba waxaan leeyahay meel kasta reer somalilan somalilan baa reer somalilan baanu nahay waannu idin soo dhowaynaynaa calankeenna tawxiidka laaynu wada ilaashanno cadowgeenna dibadda aynagaga imanaya in aynu meel ugasta wada jeedsanno qofkay naga dhintaana innagu naga dhintay ee waxaan leeyahay shacabka laascaanood nabadda nabadda nabadda ha la xoojiyo somalilan guul waxaan leeyahay laascaano waa somalilan waxaan leeyahay nabadda ha laga shaqeeyo nabadda ha lagu baaqo dadkani waa walaalaheen meel nagama tegayaan marka waxaan leeyahay mar walba nabadda ha laga shaqeeyo nabadda ha lagu dadaalo waayo somalilan dhulku waa dhulkeedii marka waxaan leenahay walaalahayna waxbay naga xumaan maayaan waynu heshiinaynaa dad walaalannay markaa laascaan waxaan leenahay nabadda qofka dhimanayna waa walaalka kala dilayna waa walaalkaaun markaa nabadda ha laga shaqeeyo nabadda ha lagu dadaalo insha alla nabad iyo guul somalilan ha noolaato iyo shacabkeeduba soomaaliya hal fariin baan leeahay somalilan waa dal madax bannaan waa dal tegey wax isku soo noqod la yidhaahda horta haba yidhahtee ma jirto taa ha la ilaawo maxamuud waxaan leeahay isku soo noqon ma jiro somalilan waa dad dal madax bannaan waa dal soomaaliya la mida ah. sidaa jabuuti soomaaliya la mid tahay somalilan oo la mid tahay soomaaliya markaa sidaa ku ilow somalilan ha noolaato somalilan oo guul waxaan isaayanoo gobollo somalilan ka mida ah. heshiis baa dhacaya waxaas ayaan loo bixin somalilan ha noolaato bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin horta magacaygu cabdiraxmaan xasan saaden laba qodoban baan ayaan barashaka saari doonaa ama aan ka hadli doonaa qodobka koowaad waxaa weeye horta waa soomaaliya hadalkaas soomaaliya khuseeya hadalkaygaasi waxa weeye somalilan iyo soomaaliya horta waxaa muuqatay in sidii madaxdayadu ay sheegeen ay wixii dubu cusbaynaysin ay socoto oo abaabul bulshada ay socdaan laakiin imminka waxaan ku bogaadinayaa shacabka somalilan meel kasta ay joogaan waa somalilan dadkana waa dadka iyagii weeye waa dad isdhalay waa dad abti u soa waa dad ehel u soa marka waxaan dadka ku dejin lahaa waxa weeye waa dadkan w dadkii wayn heshiinaynaa mirig maal imminka sidaa u socotona heshiisunbaa dhacaya heshiisuunbaa ka dambaynaya ee guryaha yaynaan iska duduwin magaalooyinka yaynaan iska dumin ciidanku waa ciidankeeni yaynaan iska layn bismiillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka salaamayaa ummadda reer somaaliya meel kastay joogaan dal iyo dibadba waxaan ugu baaqayaa nabadda wax dhaaman la waama marka waxaan ummadda reer axsaalaada ugu baaqayaa inay nabadda ilaaliyaan waayaha dhegeystayaal kuwaasi waxaan shacabka magaalada hargeysa xalay ay isugu soo bannaan baxeen waddooyinka waaweyn ee hargeysa waxayna ay ku baaqayeen in naas naascaanooda qalalaasaha la joojiyo dhinaca kalena xukuumadda muuse eh, musabixi ayay taageero eh, u fidinayeen weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka xasan barnaamijka ogaal markan mareykanka ayaan aadaynayay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada minneabolis ee dalka mareykanka waxay booliiska magaaladaas ay ka codsadeen inay ka hortagaan dilalka ka dhaca magaaladaas iyo sidoo kale kooxo ay sheegeen inay dhacaan gawaarida baakiman oo dhac iyo dil ka geysta magaalada minneabolis waxay casuumeen eh, saraakiil ka tirsan booliiska magaaladaas waxayna u sheegeen in ay dhibaato xoogan ay kala kulmaan kooxaha qalalaasaha ku haya magaaladaas gaar ahaan xaafadaha ay degan yihiin soomaalidu waa kuwan qaar ka mid a ah jaaliyadda oo warbaahinta la hadlay waa mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen kulankan muhiimka ah ee runtii ku xiran noloshayada ammaanku waa waxyaalaha qofka bili noloshiisu ay ka bilaabato haddaadan ammaan haysan noloshaada wax badanaa ka dhiman hamiin walba waxaan ogsoonahay baarkinkayaga ka ku dhegan ka kusii dhegan baabuuraa lagu dhacaa ta la soo xado aa la soo dhigaa baarkinka arrinta caawa aan isku nimi marka waxaa weeye safetigaas inaannu ka wada shaqayno annaga oo communitygii ah degganaa south minneapolis iyo dowladda oo hadda ay nala joogto dowladdii ay maqlayaan ayna maqli doonaan moor problemka jira oo aan ka cabanayno waad ku mahadsan tihiin imaashaha iyo ajiibka iyo aqbalaadda aad soo ajiibteen waxa dantayadu ay ku wada jirto haddaanan annagu ka shaqayn ammaanka iyo saftiga iyaga qola nooga shaqaynaysa ma jirto insha allahu tacaala hadalku waa noo bilaaw caawa halkan masjid alxikma islamic center oo ku yaala south minneabolis waxaanu ku qabannay kulan aanu iskugu wacnay bulshada ku nool ereyada south minneabolis iyo dowladda oo ay qayb ka yihiin booliiska shariifka city consolka iyo xaafiiska meyorka waxaanu ka wada hadlaynay oo booliiska iyo dowladda aanu ka wada hadlaynay ammaanka magaalada minneabolis oo aad u xumaaday baabuurtii dhaci oo aad u batay shuurinkii ama toogashadii oo xaddhaaf noqotay arintaas oo communitiga runtii aad iyo aad u saamaysay ayaanu waxaan doonayna inaan la wadaagno dowladda iyo xaaladdu sida ay tahay shirku sidaasuu ku saabsanaa masjidka alxigma ayuu ka dhacay bulshada ku nool ereya-da ayaa ka soo qayb gashay dowladda ayaanu la shiraynay si wanaagsan oo aad iyo aad u qaymo badan oo midho dhal ah ayuu noogu dhacay kulankaanu ma ahayn kulankii koowaad ma ahayn kuwo kalaa ka horreeyey kuwo kalena way ka dambayn doonaan marka shirku sidaas ayuu ku saabsanaa insha allahu tacaala nagistay markii aan shir kala qabannana bulshada dib ayaan ka soo ogeysii doonnaa insha allahu intii ka soo qayb gashay way mahadsan tahay intii miidiyaha iyo social mediaha ka aragtana ayaguna waa mahadsan yihiin haddii anagu ammaanka iyaga aanu ka tashan oo aanan ka hadlin waa nala dilayaa waa nala dhacayaa dhibaataana loo geysanaya marka arrintaas ayay ku saabsanaa shirku waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum magacayga waa farxi khaliif aniga oo aan maanta halkan joogno shir aan ku qabanay oo loogu talagalay in laga hadlo dhibaatooyinka ka heesato dhallinyaradeena ama communitigeena hadday noqoto south minneapolis especially in the neighborhood and lake street ah, waxaa brograamkan soo organise gareeyey somaali youth link s y l oo halkaan ammaanta iskugu imaanay masaajidka alxikma islamic center oo ku yaalo south minneapolis saas ujeedaan dhallinyaradeen dhibaataa ka jirto markay noqoto drogska ganvilenska ama baawurta la iska xadaayo xaafadan sout minneabolis eh, waxaan kula kulanay booliska bolis eh, officerka eh, dhallinyarada adugu dad badan baa imaadeen oo boolis ka socda waxyaalo badan baan ka faa'idnay inay booliska dhallinyaro loo qori doono in bishiba mar kulanka la qaban doono mataqaanaa dhibaatada tan dhibaato weyn oo aad noo haysata laakiin wax inay nagala shaqayn doonaan oo securitga laga shaqayn doono dabcan eh, waxay noqon doontaa kulankii ugu horreeyey waxaan u malaynaya last yeerna mar baan qabannay laakiin hadda iska bilow fiican oo macno weyn ku jir uu waxaan ku qabannay eh, masaajidka la yidha alxigma center runtii marka waa laga soo qaybgalay culummada cuqaasha dhallinyarada yuudka bismi illah wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedin wcala aalih wasaxbi ajmaciin marka hore waxaan u mahadcelinayaa somali tv oo isii eh, fursaddan eh, waxaan joognaa masjid ulxikma minneabolis eh, waxaan rabaa in aan wax yar oo details aan meeshaan ka bixiyo arrimihii aan maanta booliska kala hadalnay maadaama ayna soo ajiibeen oo aan kala hadlayna arrimaha safetiga la xidhiiro arrimo badan ayaa laga hadlay oo la xidhiira ammaanka waxaa laga hadlay marka la waca minneabolis in booliska aysan imaadaynin si dhaqsi ah meesha westi eh, minnesota ama eh, xaafadaha westiga ku yaalo belimith iyo maaragta waxa weeye iyo wizara iyo xaafadahaasi marka la waacas tree minute iyo five minute ay ku imaanayaan arrintaasaan aad iyo aad ugu hadalnay eh, waxyaalaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa maaragtay waxaa weeye baabuurta la dhacaayo oo adigoo waddada taagan lagugu soo boodayo waxaa laga hadlay mataqaanaa waxaa weeye in dad masaajida hogaaminaya maaragta waxaa weeye la weeraray arrimaha laga hadlay waxaan soo koobi karna ma ahan kolley waxaan isleeyahay kulankan wuxuu ahaa kulan iska bilaaw ah oo masjid alxikma iyo maaragta waxaa weeye booliska department of police minneabolis u dhexeeyo dabcan masaajidkan haddii ay la kulmeen maaragta waxaa weeye booliiska haday la kulmeen waxay lamid tahay masaajidada oo dhanna inay maaragta la kulmeen maadaama communitiga ay ismatalayaan marka waxaan leeyahay aad iyo aad ad umahadsan tihiin communitiga maaragtay waxaa weeye leaderska hogaaminaya masjid alxikma gaar ahaan cabdirasaaq keenaan halkaa kasii wada ayaan leeyahay ilahayda barakiyo dhammaantiin waayahay dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ah jaaliyadda soomaaliyeed ku dhaqan magaalada minneabolis ee dalka mareykanka weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markaana wararka dunida inteeda kale ayaan aadaynaa south africa haddaan ku bilaawno madaxweynaha dalka south africa siralyo waa ramaphosa ayaa waxa uu magacaabay wasiirka korontada ee dalkaasi kadib koronto la-aan baahsan oo saameyn xoog leh ku yeelatay gudaha dalka koonfur afrika malaayiin dada ayaa maalmihii lasoo dhaafay saacadii u dambeeyey waxay waayeen korontada waxaana go-eysa korontada cilado jira awgood waxaa wadooyinka qaar ee dalkaasi ee dibadbaxyo ka dhigay shacabka dalka south africa waxayna sheegeen inay u baahan yihiin adeegyo dhammaystiran si deg dega ah waxaa la magacaabay wasiir cusub oo aan horey u jirin kaasi oo loo magacaabay arrimaha korontada nasiib wanaag hadda waxaan magacownay wasiirka arrimaha korontada waxaan isku dayaynaa inaan hormarino korontada dalka waan ognahay caqabadaha jira ayuu yidhi mas-uul u hadlay warbaahinta dowladda oo ka hadlay magacaabista oo madaxweyne ramaphosa madaxweynaha dalka south africa uu magacaabay wasiirka korontada ee cusub ee dalkaasi koonfur africa wararka kale hadaan aadnana dalka sbain ama dowladda sbain mar waxay weydiisatay dalka mareykanka inuu nadiifiyo haraadiga hubka nukliyarka ah ee ka dhashay mid ka mid ah shilalkii ugu xumaa ee caalamka ka dhaca ama soo mara kadib markii shil gash waa shil diyaaradeed uu ka dhacay taasi oo diyaaradaasi uu mareykanku u lahaa diyaaradaasi waxay hambaarsanayd hub nukliyar ah taasi oo ku dhacday meel ka mid ah cariga dalka sbain madrid waxay rajeynaysaa hadda in xiriir wanaagsan ay la yeelato mareykanka waxayna aragtaa in washington ay ka dambeysay ballanqaadyo ay sameysay sanadku markuu ahaa labadii kun iyo xilligaas madrid iyo washington ayaa wada hadlay waxay ku wada hadleen in la faarujiyo ama la nadiifiyo haraadiga nucliyerka oo saameyn xoog leh ku yeeshay dalkaas shirkan waxauu dhacay sanadku markuu ah kun xilligaas oo diyaarad nooceedu ahaa p minus konton iyo labo ay xambaarsanayd afar madax oo hubka nucleer ah oo ay ku dhaceen meel kamid ah gudaha dalkaasi magaalo lagu magacaabo bolarosa ayuuna ka dhacay shilkaasi madaxda hubka nucleer-ka way qariyeen xogtaasi ee mareykanka waxay isku dayeen inay daboolaan laakiin waa laga daba tegay jar dambe mareykanku xilligaasi waxa uu soo diray warbixin sheegaysa in eh, waxaasi aysan ahayn hub nucliyara ah, balse hub kale ay ahaayeen laakiin baaritaan madax banaan oo sameeyey ayaa lagu ogaaday in madaxyo nucliyara ah halkaasi ay ku qarxeen kadib sanado badan eh, sbain waxa ay saartay cadaadis mareykanka waxaana sanadkii labadii ay ka gungaartay xogtan sbain waxayna tan iyo xilligaasi ay ku cadaadinaysay mareykanka in arrintan uu jawaab celin ka bixiyo haddase waxaa madrid iyo washington ay ku heshiiyeen in la nadiifiyo hubka nucliyarka haraadigiisa markana qarax xoogan waxaa laga maqlay dhismo ku yaala goob ah, aada u mashquul badan oo ku taala caasimada dalka bangaladesh ee magaalada daka waxay ah, warku ay sheegayaan in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dalkaasi sidoo kale waxaa jira laba qarax oo kale oo dhowaan ka dhacay dalkaasi taasi oo tirada dhimashada ka dhigaysa ilaa iyo siddeed iyo labaatan qof ciidamada booliiska magaalada daaka ee caasimadda dalkaasi waxa ay sheegeen in cisbitaalada dalkaasi la jiifiyey ku dhowaad boqol iyo afartan qof oo dhaawacyo kala duwan qaba taliyaha ee horkacaya ciidanka dabdamiska ee gurmadka fidinayay ayaa waxa uu sheegay inay soo badbaadiyeen dad dhaawacyo qaba oo la siixiyay isbitaalada ilaa haatan ma jirta xog rasmi ah oo khasaaraha inta uu dhan yahay sheegaysa balse waxaa jira khasaare culus oo qaraxaasi uu geystay mana jirto ilaa imika cid sheegatay weerarkaasi dhinaca kalena laba qof ayaa dhintay lix iyo toban kalena waa ay dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay gudaha dalka masar weish eh, waa eh, tareenkan ayaa ka dhacay magaalo ku taalla dalkaasi eh, shilkan waxauu ka dhacay magaalo ku taalla gudaha dalkaasi masar waxaana isa soo tarayay bilihii u dambeeyey shilalka tareenada ee ka dhacaya gudaha dalka masar iyadoo khasaaro badan oo in ka badan laba boqol oo qof ah ay ku dhinteen shilalka tareenada ee caynkan oo kale ah ka dhaca gudaha dalka masar bilihii u dambeeyey ama sanadadii ugu dambeeyey weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana waxaad kuso dhawaataan saaxiib yaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada kusoo xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afariyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo deeqa maxamuud maxamed aan ku horeynay dhinaca iyo hadalhaynta ifraaxay deeqo waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada aada loogu hadalhaayay in ka badan konton qof ayaa xalay degmada warta nabadda dhac loogu geystay dadkan ayaa fadhiiyey maqaayad lagu shaaxo iyada oona laga qaatay agabkii ay wateen kuwaasoo u badna badnaa taleefanada gacanta raggan dhaca geystay ayaa ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda ilaa iyo haddana gacanta laguma soo dhigin waayahay ifraaxay waa mahadsan tahay markana hadalhaynta waa dhanka iyo ciyaarahee jalsiya ayaa garaacday naadiga jarmalka ka dhisan ee buloshiya jalsiya ayaana iska xaadirisay wareega sideed dhamaadka champions leaga kadib markii ay garaaceen boloshiya kulan ka dhacay stanford bridge jalsiya ayaa u muuqata kuwa soo laabanaya iyaga oo gaadhay guushoodii labaad oo xidhiidh ah tartamada oo dhan isla markaasna soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah buluus ayaa ahayd kooxda ugu fiican ee bilowgii ciyaarta oo bolooshiya ku qaaday weerar aan kala joogsi lahayn oo ay ku doonayeen inay goolal ku dhaliyaan tababaraha kooxda ayaa sida roobka u sameeyey fursadaha iyagoo aan ka quusan inay helaan goolka ay ku raynayaan kadib dadaal badan kooxda chelsea ayaa daqiiqadii afartan iyo saddexaad dhalisay goolka koowaad ee ciyaarta ahna goolka barbaraha ee ciyaarta kuna soo celisay ama ka dhigtay hal iyo hal waxaa sidaasi ku dhammaatay qaybta hore ee ciyaarta oo ay chelsea ahayd kooxda ugu fiican dhinac walba soona bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah oo heer sare ah qaybta dambe ayay chelsea ku bilaabatay si dardar leh iyagoo oo doonayay goolka ay ciyaarta hogaanka ugu dheeraystaan kuna dhaliyaan goolal kale daqiiqadii afartan iyo sideedaad ayay chelsea heshay rigoore waxaana u istaagay xidiga hafarti kadib markii faar caawisay inay hesho eh, rigooraha kadib eh, markii lagu celiyey rigoorada chelsea ayaa dhalisay goolkii labaad waxaana u dhaliyey xidiga harfaar kaas oo ciyaarta ka dhigay laba iyo eber boroshi ayaa wax walba u sameysay sidii ay ugu laaban lahayd iyaga oo qaaday eh, weerar kasta oo ay awoodeen laakiin chelsea ayaa si fiican u difaacatay goolkeeda waxaa sidaasi ku dhamaatay ciyaarta oo ay jalsiya ku gaadhay guul labii eber ah guud ahaanna ku gaadhay laba iyo hal iskana xaadirisay wareega sideed dhamaadka koobka champions leaga chelsea ayaa u muuqatay tartamadii hore kuwa laga badin jiray balse markii la yimid champions leaga chelsea ayaa kusoo baxday wareega sideed dhammaadka hadalhaynta dhanka ciyaarahan waa naga intaay markana dhinaca qormooyinka ifraaxay waa tahdeeqay qormada ugu horreysa dhankeyga waxaa ciwaan looga dhigay odagii murugada badnaa odagan ayaa ahaa qofka ugu murugada badan tuuladiisa dadkii tuulada ayaana aad u dhibsan jiray maadaama uu mar weliba niyad jabsan yahay calaacalkiisuna uu aad u badan yahay markii uu sii weynaada waxaa batay calaacalkii iyo niyadjabkiisii kadibna dadka ayaa iska ilaalin jiray odaygan maadaama niyadjabka la kala qaado si kastaba ha ahaatee maalin maalmaha ka mid ah ayuu gaaray odagii da'da da siddeetan jirka waxaana la arkay odagii oo aad u faraxsan aadna u dhoola cadaynaya kadib dadkii ayaa kusoo xoomay gurigii odayga waxayna weydiiyeen maxaa kugu dhacay odaygii ayaa ku jawaabay ma jiraan wax cusub oo igu dhacay balse siddeetan sano ayaan raadinayay inaan ku noolaado nolol farxad leh oo dhammaystiran mana helin kadibna waxaan go'aansaday inaan ku noolaado noloshayda caadiga ah waana sababta aan hadda u faraxsanahay ayuu yidhi odagii ugu dambayntii qisadan waxaan ka baranaynaa in farxaddu aysan ku jirin waxa nolosheena ka maqan ee aan raadinayno balse ay farxaddu ku jirto waxa aad haysato inaad ku faraxdo ilaahayna aad ka rajayso mala fiican dadaalna aad muujiso ilaahay kuma dayici doone qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay xigmado qurux badan saaxiibtinimadu ma aha qofka aad wakhtiga ugu dheer taqaanay saaxiibku waa qofka intuu kuu yimaado ku yiraahda aniga halkan kuu jooga oo ku garab taagan ficilna kuugu caddeeya ka faa'iidayso oo si fiican u isticmaal waqtigaaga dib waad u akhrisan kartaa qoraal fariin ah ama buug waad ku ceshan kartaa video muuqaal ah ama mid dhegaysi ah laakiin ma jiro adduunka nidaam ama sistem dib kuugu soo celin kara waqti ku dhaafay ee aadan isticmaalin ka faa'iidayso fursadahaaga haddii qof si dhab ah u rabo in qayb ka noqdo noloshaada wuxuu si dhab ah u sameeyaa dadaal si uu kuugu soo biiro ama nolol kuula wadaago ma aha wax la jili karo ama afka keliya laga sheegi karo ugu dambeyn qormadan ayaa lagu soo gebagabeeyey dadka qaarkii waa sida daruurta oo kale goortii ay kaa tagaan waxay kuu noqotaa maalin aad u qurxoon qormadan ayaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala baraaru gruub guud ahaanna iyada ayaa u dambeysay xubinteenii bandhigga warbaahinta bulshada deeqii ifraax idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo waaya dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada ayaad maqasheen weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan ogaal markana wararka dunida inteeda kale ayaan ku noqonaynaye tirada shilalka diyaaradaha ee dunida ka dhaca ee dhacay sanadkan laba kun labaiyo ama sanadkii dhamaaday ee laba ayaa la shaaciyey tirada shilalka diyaaradaha ee adduunka ka dhacay ayaa hoos u dhacay sanadkii laba ee laga soo gudbay marka loo eego sanadkii hore sida ay sheegtay hay-adda ururka caalamiga ah ee gaadiidka cirka ee magaceeda lasoo gaabiyay laata warbixinta sanadlaha ee laata ay soo saartay waxa ay muujinaysaa hoos dhaca ku yimid halista dhimashada ah shantii sane ee u dambeeyey laga soo bilaabo laba kun sideed iyo toban ilaa iyo laba kun labaiyo labaatan sidoo kale warbixinta waxaa ku jirta ilaa iyo shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay sida laga soo xigtay warbixinta ee keliya shan shil ayaa sababay waxyeelada ugu badan ee khasaaraha nolosha rakaabka iyo xubnaha shaqaalaha ah ee ka dhacay dunida sanadadii lasoo dhaafay todobo darajo wax ka hooseeya marka loo eego sanadkii kasii horeeyey ayay hoos u dhacday eh, labada kun iyo koob iyo labaatankii horumarada laga sameeyey waxa ay eh, dhaxal ayaa layidhi dhibco celcelis ahaan ah eh, laata sida ay sheegtay in farqi uu jiro dhibco u dhexeeya hal hal shil oo ka ah xubnaha ama shilka ugu weyn ee laata warbixinta ay soo saartay sidoo kale waxaa ku xusan qormada hay-adda caalamiga ahi waxa ay sheegtay in shilka ugu badnaa ay ku dhinteen ama uu sababay sagaal iyo toban qof oo dhimashaha ah shilalka dhefyi naadirka ah ee duulimaadyada hawada waxa ay dhacaan xiliyo eh, lama filaan ah ayaa warbixinta lagu yiri sanadkan laba kun labaiyo labaatanna ah waxay u muuqataa badqabka duulimaadyada caalamku inay badbaado xoogan galeen tani waxay ay soo noolaneysaa rajada ah in duulimaadyadu ay si nabad ah ay ku gaaraan goobaha ay danaynayaan dhinaca kale hay-addan laata magaceeda loo soo gaabiyay sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday inkastoo ay hoos u dhaceen tirada shilalka dhimashada iyo badbaadada dadkan in loo baahan yahay weli in laga sii fiirsado sanadada soo aadan ee laba kun saddex iyo labaatan laba kun labaatan ilaa laba kun shan iyo labaatan sidii looga shaqeyn lahaa badqabka duulimaajyada diyaaradaha ee dunida u kala gooshaya warbixinta waxa ay sidoo kale sheegaysaa duulimaadyadii ugu halista badnaa ee toban iyo afartii sane ee u dambeysay caalamka ka dhacay waxaana ka mid ah diyaaraddii maleysiya oo la waayey sanadku markuu ahaa labadii kun iyo afariyo tobankii baarayaal u dhashay dalka indonesia waa dalka astuleria oo diyaaraddan laga lahaa ay xilligaasi ay sheegeen in diyaaraddaasi maangal aysan ahayn qaabka loo waayey welina lama ogo halka diyaaraddaasi cirib iyo jaan dhigtay waana dhacdadii ugu weyneed ee la diiwaan geliyey diyaaraddan oo magaceedu ahaa m h saddex boqol iyo toddobaatan ayaa labadii kun iyo afar iyo tobankii waxa ay ahayd xilliga ay duulimaadka ay gelisay duulimaadkan waxa u kala gooshayay magaalooyinka beijing ee shiinaha iyo sidoo kale magaalada kalalambur ee maleysiya islamarkaana waxaa saarnaa laba boqol soddon iyo sagaal rakaab ah waa la waayey gebi ahaan halka ay cirib iyo beijing raadis dheer ayay gashay si lamid ahna kalalambur waxay raadinaysay in ka badan afar sano waxaana howlgalka baaritaanka lasoo gebagabeeyey labadii kun iyo toban iyo toddobadii waxaana xilligaasi la sheegay in tani maskaxda bini aadamka ay ka weyn tahay oo waa laga gaabsaday baaritaankaasi marka wax cirib iyo sal iyo raada la waayey diyaaraddaasi oo laga goobay badaha caalamka iyo sidoo kale dhulka beriga ahba waana la waayey diyaaraddaas oo ilaa iminka waxay noqonaysaa diiwaanka diyaaradaha caalamka oo la la-yahay xataa qolfoofteedii waa la waayay ciidamada israa'iilna waxa ay sheegeen ah, ama lagu soo waramayaa inay dileen ugu yaraan lix falastiiniyiin ah toban iyo toddoba kalena oo ay dhaawaceen weerar ka dhacay ee eh, magaalada la haysto ee daanta galbeed ee eh, lagu magacaabo jiniin sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ah ee maamulka falastiiniyiinta laba kamid mid a ah dadka dhaawacmay ayaa eh, qaba dhaawacyo halis halisa ayaa layidhi sida wasaaradda caafimaadku ay sheegtay waxaana la geeyey goobo caafimaad uu ku yaala daanta galbeed goobjoogyaal waxa wakaaladda wararka f b i u sheegeen in guri eh, ciidamada israa'iil eh, ay go-doomiyeen oo ay weerar kusoo qaadeen laman oga sababta ka dambeysay in ciidamada israa'iil ay bartilmaameysadaan deegaankaasi maamulka israa'iil waxa uu sheegay in mid ka mid ah ragga falastiiniinta ah ee ay dileen uu ka dambeeyey toogasho laba wiil oo walaalo ahaa oo ka dhacay deegaanka sharci darada ay ku haysatay yuhuuddu ee falastiin waxaana sidaasi lagu sheegay war ka soo baxay maamulka yuhuudda ra-iisul wasaaraha israael benyamin netanyahu waxa uu bilihii lasoo dhaafay uu ballan qaaday in daanta galbeed iyo aaggaasi aag xasiloon ay noqon doonto waxaana jiray wadahadalla u dhexeeyey falastiin iyo yuhuudda laakiin weli ma uu noqon mid lagu guuleystay wadahadalladaasna waxaa garwadeyn ka ahaa dowladda jordan iyo sidoo kale mareykanka waana la wada hadeshiyey labada dhinac laakiin weli waxaa taagan ee qalalaasaha aagga daanta galbeed oo yahuudda weerar ay ku ekeyso halka falastiiniyiinta kooxaha ka dagaalama gudaha dalka falastiin iyana ay weeraro gaadmaha ay ku qaadaan kooxaha yahuudda ee aaggaasi ku sugan xubno ka tirsan ciidamada liibiyana waxa ay oo ka amar qaatay dowladda caalamku aqoonsiyahana waxa ay sameeyeen dhoolatus ay ka sameeyeen magaalada tharuna ee galbeedka dalkaasi dhoolatuskan ayaa la rumaysan yahay inuu qeyb ka yahay tababarada caadiga ah ee looga golleeyahay xaqiijinta amniga iyo u diyaargarowga eh, dagaalka libiya waxaa hareereeyey xaalado amni daro ah tan iyo kacdoonkii eh, ay taageertay isgaashaanbuurta neto oo lagu afgembiyey keligii taliyihii xilligaasi jiray macmar alkhadaafi ninkii lagu magacaabi jiray sanadku marku ah labadii kun iyo koob iyo tobankii laba dowladood oo iska soo horjeedo ayaa hadda ku loolamaya awoodda dalkaas dowladda midnimada qaran ee magaceeda sidaas uu yahay ee fadhigeedu yahay tripoli ayaa ah midda la aqoonsan yahay tan kalena waxa ay ka talisaa magaalooyin kale laakiin weli waxaa jira xurguf u dhexeyso dhinacyadan tan iyo labadii kun iyo koob iyo tobankiina waxaa la isku dayaa in nabad lagu soo dabaalo libiya waxaana faraha ka baxay xaaladda ammaan ee dalkaasi in ka badan tobankii sane lasoo dhaafay malaayiin qof oo reer libiya ayaa barakacay kuwo kalena waa dhinteen kadib eh, markii ay la kulmeen xaalado ee eh, dagaal iyo rabshado kale kumanaan kale ayaa barakacay oo gaajo iyo xaalado aada u daran iyo cudurro u dhintay sida warbixinada caafimaadku ay daabaceen si kastaba dalka libiya weli waxaa ka jirta nabad aan caga badan ku taagnayn iyadoo qaramada midoobay iyo sidoo kale dowladaha caalamkuba ay isku dayaan inay xal waara ay u helaan xaaladda qalalaasa ah ee ka taagan gudaha dalka liibiya kooxda fallaagada ah ee m saddex ee ka dagaalanta gudaha dowladda dimuqraadiga ee kongo ayaa lagu soo waramayaa inay kusii baahayaan deegaan hor leh oo ka tirsan dowladda dimuqraadiga ah ee kongo kooxdan waxaa lagu soo waramayaa in qalaalaaso ay ku furtay dalkaasi shantii sane ee u dambeysay waxaana laga deerinayaa xaaladda ammaan ee dalkaasi magaalooyin waaweyn oo ka a ah oo ay gooma ka mid tahay wuu laga soo warinayo in dadkii ugu badnaa ay barakaceen war qoraal oo ka soo baxay hay-adaha caafimaadka iyo dadka hay-adaha barakacayaasha diiwaangeliya waxay sheegeen in malaayiin qof oo reer kongo ah ay guryahoodii ka barakaceen saddexdii sane ee u dambeysay weliba sanadkii u dambeeyey magaalada uu aadka loogu barakacay waxaa ka mid a ah gooma oo ah magaalo weyn oo inta badan dadkiidu ay barakacyaal noqdeen kadib markii kooxahan weeraro gaadmaa ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee dalkaasi dowladda dimuqraadiga ee kongo dadka ku sugan goomo waxay sameeyeen banaanbaxyo waa dadka u badan barakacyaasha ah eh. waxa ay sheegeen inay u baahan yihiin xaalad nololeed hay-adaha caafimaadka iyo gurmudii gargaar ka dalbadeen waxayna sheegeen in loo baahan yahay in dalka lagu soo dabaalo ammaan dhowr jeer hore waxay dowladaasi isku dayday inay la dagaalanto kooxda m saddex labaatan laakiin waxay sii xoogeysatay tan iyo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii oo ay awood ku yeelatay qeybo ka mid ah gudaha dalkaasi kooxdan waxa ay dooneysaa in ay eh, gobol ka mid a dalkaasi iyadu ay goosato waana qowmiyadda tuutsiga loo yaqaano ee eh, inta badan bariga dalkaasi dega waxa ayna eh, doonayaan in iyagu ay fallaago ka noqdaan dalka intiisa kale waxaa jiray qaramada midoobey inay isku dayday ciidamo inay geyso dalkaas laakiin weli ammaanka way si wiil yihiin ciidamada la geeyey ee dalkaasi dowladda dimuqraadiga ee kongo oo ka socda qaramada midoobay waaya saaxiibayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi eh. dartiis adigoo u liita eh. dawana uga baahan caashaq eh. qofkii ku dabiibi waayey dhagaha kaa sii dabooshay haddana adigoo danaystay dib aan u una taagan markaaga haddaad ku diiddo xumaan iyo maahan daadis dembina kaa raaci maayo waar waxaa kaloo la yidhi dawa male nafuu helay dibna uma bogsooto dabaylaha iflaasida dibindaabiyadiisi aryadhaha waxaa kaloo la yidhi dalaan dalkaaga ahayn dareen ku joog waayo war kalamaanay daayinka lagama rajo dhigee waxaa kaloo la yidhi soomaali allow midee colaadda allow ka saar xumaanta ka suuliyo samaanta allow jeclee dagaallo sokeeye iyo saf iyo diriir laysku dilo dhibbaa ka siyaadayee allow solonsii talada middii subanoo habboon wargaboosow amiina waxaa kaloo la yidhi soomaalidu waa dad siman sinjiga iga oday waa mid qura sokeeye waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma seegane siyaasa kala qoqobay haho bashiiro waxaa kaloo la yidhi sareedaha hadday ku waarto hadday siliciyaad dhib mudato samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale warkalamaaney siyaasaddii gabayaad ku waalateene maanta waxaan idiin hayaa toban xikmadood oo laga hayo adlof hildler kow waxa uu yidhi marka aad ku jirto iftiinka cid kasta adigay kula socotaa ama kula jirtaa haddaad samugdi gasho xitaa harkaaga kula socon maayo waana taa nolosha dhabta ah laba waxa uu yidhi noloshu waa sida kartoon jukulaatis ah mana garan kartid waxaad ka helaysid saddex wanaaggu waa maalgashiga qura ee aan weligii lagu khasaarin afar aamusnaantu waa waxa qura ee aan la mamnuuci karaynin shan haddaynan xadidin lacagaheenna iyagaa ina xadidaaya lix noloshu waa sida muraayadda haddii aad weji kulul ku fiiriso iyadana weji xun bay kuga eegaysaa haddii aase dhowlcaddayn ku eegtid dhowlcaddayn bay kugu soo celinaysaa toddoba weliga ha aaminin qof kasta oo aan lahayn ugu yaraan hal dhibaato ama hal dhaliil siddeed waxa qura dadka caajiska ahi sida dhaqsida ah u qabtaan waa inay daalaan sagaal ogow haddaad mid ka mid ah sirahaaga u sheegto qof waxaad siisay waran uu kugu mudi doono maalin maalmaha ka mid ah toban waxaan kuu soo jeedinayaa buu yidhi inaad dagaalka geshid ee kuuma soo jeedinayo inaad jacayl geshid waayo dagaalka ama waad dhiman ama waad noolaan balse jacaylka noolaan maysid dhimana maysid war waxaa kaloo layidhi ah. dhulkanaga geedaan u dhalan kuna dhex noolaaday ah. dhuumashana isaga soo degoo xididda dhaadheer leh ah. oo dhoof ku yimid baa jiroo laayay dhirihiiye dhab ahaan dadkana waxaa ku jira qaar dhiggiis ah emaddarow soomaalidu dhammaan dhabtii waxay rabaan warmadayow aniguba waxaan maqli jiray ah. soomaaliyo dhankeedii dhawaaq farax le mooye dhiilna kama sugaaye dalkii oo dacwaahu wuxuu yidhi dalag laygu beertiyo durdur laga cabaayiyo dhirta daaqa bixisaba laygama dul weynine dadka igu dhex nool baa damiirkiisu dhimayoo dibad iga jeclaadee dirin eebba fidiyiyo waxaan ahay madaalaan warallaahu naxariistee cabdulla cabdula raaganaatukor wuxuu yidhi dekadii iyo daaqi iyo hadday deris yihiin beertii dafaqsiga maxaa kuugu wacan dawladaa tahay war kalamaanay wiil yar baa wax uu su'aalo weyddiiyey nin oday ah oo waayo arag ah markii horraysana waxa uu yidhi awowba hebel waa nin tolnimo badan maxaa laga wadaa duqii baa waxa uu yidhi awow haddaad maqasho hebel waa nin tol ah waa nin siddeed isnacbi isku wada oo isku tala oo ka jira una diida inay kala tagaan laba wiilkii haddana waxa uu su'aalay awowbe maxaa laga wadaa jeedaa hebel waa nacab duqii waxa uu ku jawaabay hebel waa nacab waxaa loola jeedaa waa nin afar is-ogol kala geeya oo kala qoqoba ilaa ay noqdaan neefaf kala lumay oo mid walbaa cidlo waraaba ku cuno saddex wiilkii haddana waxa uu weyddiiyey awowe waa maxay tolnimada lafteedu waxa uu ku jawaabay awowii tolnimadu waa saddex nin gardaran qabashadii nin gar leh garab istaaggii iyo nin gooman garashadii weydiiyey afar waxaa la weydiiyey awowo tolnimo maxaa dumiya maxaase dhisa waxaa loogu jawaabay tolnimo waxaa dumiya nin ismahdiyey ha isku mahdiyo wiilal ama hanti ha isku mahdiyo waxaa tolnimo dhisa buu yidhi tanaasul ragaan isu tanaasulin ma tisqaadayaan mana tanaadaan mana taliyaan tolna ma ahaadaan awoowe kadib haddana waxaa la weydiiyey tol jabkii waa maxay waxa uu ku jawaabay tol jabkii ma aha aha cadow ku habsada ma aha hoolo dhaafa ma aha abaar iyo cudur ku dhaca ee tol jabkii waa marka ay taladoodu gacanta u gasho doqon dan leh oontooda tolaynin ee tiisa tolanaya iyaguna ay moodayaan inuu tooda tabcayo ugu dambayn waxa uu weyddiiyey tol yaa hoggaamin kara waxaana loogu jawaabay waxaa hoggaamin kara nin cayda ammaan u qaata ammaantana in loo duurxulaya u fahma xoolihiisa iyo kuwoodana isugu dara ninkaas ayaa tol dhisa oo hoggaamin kara hadda idinka idintallaahe abdikuusow runtaa wali walileeray aqaltiir la'aantii keligiis ma taagne haddaynan istaakuleen tabar yeelamayne ka tashada adawo isku tiirsanaada war waxaa kaloo la yidhi tabantaabadiiyo iskuultiir sanaan bay gacmu tamar ku yeeshaan war kalemaanay war ma haysaane jannaay cabdalle xero ciidanka xoog ku lahaayeen waa lagu dheelmaday bayraqdaar mayaa loo diray war al-shabaab dhagartoodiiyo dhibka waa ku niqiine ciidankii ma dharbaaxay maxay dhowranayeen ma iska dhacsheen weligiin kalemaanay warka waa dharartaanoo weliba waad dhabjisaane weerar qaraxyo ku bilowdaa lagu qaaday baa la layidhi ciidankeennana waxaan kula yaabay xeradaa loogu yimaad waxna kama bartaan dheelmadka cadowga waa la daba joogaana waa dhahnaa markas heesta waa iska dhicina waa iska difaacna oo cadowgii waa jabinana waa caadadeen waa fashilina weerarkay soo qaadeenna waa warkeenna laakiin waxaan marna la aqbali karin in xabaddu ka bilaabato xerada ciidanku degan yihiin aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how waxaa caajiiba in coolaad lagu ciyaaca nabdoon waxaa caajiiba in coolaad loogu ciyaaca ranabdoon coolaadiyo abaarkowdhi ana iyo nabad labadhe adbakiyaad cugati calooshaada eh. geliisa cadilka eh. aqbalaya codsiguyuu ku siigini war kalamaanay war ma haysaane eh. madaxweyne xasan sheikh iyo madaxweynihii ka horreeyey maxamed cabdulaahi farmaajo qadar bay ku kulmeen baa la yidhi ayagoo isaag fadhiyana anaaba arkay mar kale inay tartamaan miyay ka wada hadleen waar waad waalan tahaye kaasi galbay mid kale mooye buntland aanniyaa ahayn gacmalaysa saara lisku soo dhoweeya runta laga siqaaya saasahaytay masaxanhayti warwaad falantiina warka hayga qasanine odayaashu inay kulmeen baa xaqiiqo ah waxay ka wada hadleenna lama socdo xantuna waxay leedahay labada oday kuma ekee macaafahad iyo faarax baa kulmay xan kalena waxay sheegaysaa kulanka odayaasha qadar baa fududaysay xan kalena waxay sheegaysaa isku shaandhayn la filayo inay dhowaan dhacdo inuu damac uga jiraakhiyaarta war anugu waxaan la yaabay waxaan arkay dad badan oo soo qoraya madaxweynaha oo booqday madaxweynihii hore sida iga muuqatay sawirradana madaxweynihii hore waa caafimaad qabaa booqashada cid xanuunsan baa la booqdaa marka madaxweynaha soo salaamay madaxweynihii hore ma dhahaan dalkiyo ku kulumeen haaladiis haddii la giimeeye siyaara iyo leeretaas amal war dhaqanka siyaasadda soomaaliya madaxweynihii hore wadan uu joogo hadduu madaxweynaha shaqaynayaa tago waa soo salaamaa mar kasta war shantii sanee la soo dhaafay leesma soo salaami jirin war shantii sanee la soo dhaafay xataa haddii janaase iyo tacsi lagu kulmo laysma salaamayn war madaxweynuhu asaga hore u sheego iska aarsi ma jiru yidhi war gafuur hamiinadlanjiye dhibay uhuuru kenyaatan aad salaamto maqaadna warwar mahaysiina agaasimihii hore madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed war gadaha saaree masiir saxaafadeeda gobadi war dulyar dulmi kama dhammaado waraysi siiyey waxaa la weyddiiyey kursi uu kabiirkaagii fahad ku jabay maxaad u soo doontay ood u soo raadisay wuxuuna ku jawaabay anihii isagaba farmaajaa kabiirkeenna ahay war cabdinuur farmaajo laftirkiisa in doorashada looga raaya maoga miya langi aw maalin wiinar tu toomoy un nasirbiyaaya kudhiiday war kalmaanay war mahaysiine digtoorka boosoo saddex sano ka hor saxaafadda lahadle wuxuu yidhi madaxweyne kursigaaga uma socdo laakiin waa kula talinayaa xaaladda sool iyo sanaag haddii aanad wax ka qaban waa ka sii daraysaa cali khaliifna waan ogeyn meesha aad marisay maantana waxay joogtaa halkii gaariyo ahayd dhalaal baa iman doonta dadka sood awdal ee aadanu hakrateen raacdadoodu adkaato lagu raajaylays war saddex sano way dhowdahay gaariya sagaashan iyo afartii buu sidaa yidhi soomaaliduna waxay tidhaahdaa tala waayeel yeel haddii la qaato weer arma ma cuneen war kalamaanay qaranka somalilan warka ma haysiine labadii xusbi ee muuse bixii abaabulay uu mida taash madax ka ahaa midna xagla toosiye madax ka ahaa labadiiba way ka tanaasuleen waxay yidhaahdeen muuse iyo maamulkiisa lama shaqayn karo war faratoon iyo koore iyo indho waa rag daacad oo dawladda somalilan la shaqeeya war magaboosaa kuu sheegay aryaadhaha war ma haysiine madaxweyne xasan sheekh maxamuud tiifiga aljasiira wareystay wuxuu yidhi soomaaliya ma aqbali doonto dalkeeda ajnabi ku soo duulay in dalkeeda dal kale looga duulana ma aqbali doonto wadammada afrika iyo kuwa carabtana wada shaqaynaa naga dhexaysa mar la yidhi shabaab ma wada hadlaysiinna wuxuu yidhi inti soomaaliya ee fikirka qaldan inay ka laabato u diyaarsan waa wada warrami karnaa laakiin ajaaniibta wax warhu nagama dhexeeyaan warkalemaanay war ma haysaane ah. geedda soomaalida la yidhaahdaa isu dhammaynaysa cirta liidaan dhowaan tegay makhaayadaan fadhiistay waxaa la yidhi fiishna ruwey ma kuu keenaa kadib markaan ka soo cadhooday oon makhaayad kala tegayna waxaa lay keenay moos turkiga laga keenay markaan kaana ka cadhoodoon makhaayad kala tegayna waxaan haynaabay dhaheen ukun ama beed isbayn laga keenay taana markaan ka cadhoodo makhaayad kala tegayna waxaan haynaa bay dhaheen asalaata maaraadka laga keenay waxaasoo dhan markaan inta ka cadhooday xaafadaydii ku noqdayna anigaanba war iska hayna ilaanyaayo etoobiya laga keenay ayaa cuntada la iigu sameeyey marka waxaa ii caddaatay ilan dadka keliya maaha xitaa cuntadiina inay qurbajoog noqoto war xildhibaan madaxuu xanuunay ayaa diyaarad inta raacay oo barashtimaal waxa u doontay nairobi war dadkaannu afarylabaatanka saaxanna la caawiysay u lahaayeen macal ganacsatadoodii wax dalkooda yaalay u soo gadaan war war mahayside hilib idaadoo dibadda laga keenaa yaal war kalmaanay war mahaysaane soomaalidu sootay ku mahmahday waxaan ku cunaynba waa la cunaa war dadkan anigu waa la yaabay caqligana ma loo keenay war mayukrayn baa laga soo dhoofiyey maqabadiyaa meel kale ka baxa nimayoan welwelba maybayinka dorana dhara abitaanga isi abitaanga imbee isi yaleyin dharaayi kajogubyayleydahanshiide warwar mahaysaana dadkii beeraha falan jiray intay soo barakaceen baa xirye loo sameeyey bil kastana taleefonkooda lacag loogu tuuraa marka waxaan u maleeyey midka soo barakiciyey ka lacagta u tuurayaaba inay u heshiiyeen dadka hayay jiifoo jaqmiya waraan jagjagdiima gorane eh? yiifoy waana jaradheelalere warmadey qofaan wax kaa sheeginaacayda kuma bannaana war dadkaasu meeshay kasoo barakaceen mid ugu haray wuxuu yidhi mooye iyo maxaar iyo kal iyo muduc anoo heesta maaw iyo masaar iyo midiyo midigta ii taallo maalis iyo magaadiyo anoo aqal mug weyn heesta marda iyo mariin iyo dhig iyo udub ku miisaaman maamuus wanaag liya anoo meeldugsiya seexda anoo mayre gelmaali jiray maalna dhaqanaayey madadaalo beeniyo ma raba mool la ii qodo ee eh. marti cayr u noqo ma anuu heesta mahaddaan war waxaa kaloo la yidhi eh. nintiisiiba daayacay eh. kan kale dugsanaya ani iga la doqonsan waa yahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeen ogaal saaxiibayaal anigoo ah axmed yarir ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay cabdiraxmaan keysi ayaa farsameynayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo